bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo lixdan iyo koobaad kana mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllah tacaala baabu jawaazi salaati الnaafilaةi clى اdaabati fi الsafari xayثu tawajahat wuxuu baab yahay jawaasi salaati naafila salaadan sunnada inay ku bannaan tahay oo lagu tukan karo cala daabati gaadiidka dushiisa addaabba wixii la gaadiidsadoo dhanba hadda laga wadaa ama geel ha noqdo ama fardiya baqla ha noqdo ama dameer ha noqdo wixii markaa uun gaadiidkuu ah cala daabba fi safari socdaalka dhexdiisa markaad musaafir tahay marka aadan nagi nin nagi aadan ahayn xayu meeshii aad ugu tukan kartood ugu sunnaysan karto tawajahad ay u jeedsatay daabadu afkeeda uu jiro ama qiblada ha noqoto ama meelaan qibladayn ha noqoto intaana cashir gudagelin laba masalo oo imaamku i xusuusiyey ayaynu cashirkii hore ka dhimanayd baynu baraarujinaynaa masalada koobaad waxaa weeye waxaynu soo maray adoo musaafir ah haddii aad ku xidhato ruuxaan musaafir ahayn salaadii inaad dhammaystirayso oy sunnadu sidaas tahay saxaabaduna ra'yiga ay mareen jamaaca min ahmat alcilmina ay soo guursheen ijmaac cala hadi lmas'ala haddii ruux musaafira uu ku xidho qof aan musaafir ahayn salaadda uu dhammaystirayo taasi waynu soo marray warka marka ibn xasam isagu iska mutaakhirkaana macno ma laha waan soo tilmaamay masalada marka caawi khusaysa waxaa weeye wata koobaad ah adoo muqiim ah oon ahayn aad ku xidhato imaam musaafir ah bimacnaa haddii uu noqdo musaafir jamaacada inteeda kalena ay yihiin maxaa la samaynaya nin walba tiisu ku dhaqmahaya marka ayada nin walba tiisuu wadanaya imaamku markuu labadii ragcadood dhammaysto wuu salaamo naqsan innaguna waynu istaagayna oo baynu dhammaystiranayna waa marka uu imaamku noqdo musaafir labadiisi buu gaw ka siin inaguna waxa weeye war anu musaafir baan ahay buu inleey imaamku ee salaadiinnii wata oo dhammaystirta maxaa yeele cudurdaar idinku aad u gaabisaan ma haysaan ayb taasi waa masalada koobaad waxba kaga noqon maayo khilaafna kuma jiro muctabara kuma jiro masalada labaad ee aad muhiimka u ah waxaa weeye muddat اlqasri waa intee muddat اlqasri masaafada salaada lagu gaabin karo waa innaga soo maray inay salafku isku khilaafeen ra'yiga raajixana uu yahay ha loo daayo wixii ay muslimiintu beledkaa degan safar u yaqaanaan dhaqanka muslimiinta beledkaa ku nool aynu u dayno baaxadda iyo masaafada iyo fogaanshaha u arkaan inuu safar yahay waa safar salaadina waa la gaabi baaxadda iyo fogaanshaha aysan u arkin dhaqankooda iyo curfigooda iyo caadadooda beledkaasi safar aysan u arkinna safar ma aha salaadii lama gaabin karo waa la dheeray taa waynu soo maray caawa marka waxaa weeye muddatu alqasr muddo intee la eg ayaad salaadda gaabsan kartaa madal iyo masaafo intee leeg eg waynu soo marray hadda waa maxay waa muddadii ma afar beri ma shan beri ma bilba ma labaatan baa muddo intee la eg baa lagu oran karaa musaafir baa tahay oo salaaddii gaabsanaysaa ama sidii caamadii aad dhihi kartaa safar qasri baa ay xidhan miyaan isfahanay labaatan qowl baa ku jirta labaatan madhab tii hore way ka daran labaatan madhab baa la iskugu maandhaafay muddada intaa laag baa lagu gaabin karaa madaahibta u roonroona u caansan baan idiin tilmaami waana ka tegayaa insha allah madhabka koobaad wuxuu leeyahay shan maalmood ruuxii go'aansada inuu meel ku nagaado wixii ka badan salaadda uu gaabinaya uu dheeraynaya waxaad khiyaar leedahay ilaa shan maalmood inaad salaaddii gaabsato shan maalmood wixii ku eg ee shan ka dambeeyo lix iyo toban iyo toddobiyo tobana ilaa hamsata cashara yowman ayaad gaabsan karta man asmaca aw cazama aw aqaama hamsata cashara waxaa wey atamasala warka u fiirsa ma aha haddaad niyeysato adoo safara goob inaad ku nagaato shan iyo toban beri salaadii waa dhammaystiri macnahaas wey waxay ka hadlayaan wadaadduhu haddaad niyeysato muddo dhan shan iyo toban beri inaad goob joogto salaaddii waa dhammaystiraysaa go'aanka horeed go'aansatay baad ku dhammaystiraba maalan nairobi baan ka baxon ka safray waxaan u socdaa dhadhaab dhoobley afmadow qooqaane xamar baan u socdaa gaaris markaan marayay ayaa waxaan go'aansaday inaan joogo lixiyo maalmood shan maalmood baan go'aansaday inta aad gaaris joogto salaadda waad dhammaystiraysaa bay ku yidhaahdeen miyaynu isfahanno maalinkaad ka baxdeed aado waddadaadii aad sii qabsato baad gaabinaysa haddaad niyaysato shan iyo beri inaad goob ku nagaato adoo musaafir ah goobta aad ku nagaatay an iyo tobanka bareed go wax badalaysa niyadaa wax badalaysa waa wadaadaan siday qabaan haddaadan niyaysani inaad shan iyo toban joogto laakiin ay kula gaadho adoon go'aansanin salaaddii waad gaabinaysaa waad fahamtay nimanka madhabkooda waa madhab abi xaniifata waاthawri madhab sufyaan athawri abi cabdillaah walxanafiya weeye waan iskaga tegaya saxaabo bacdu taabiciin bacdu saxaaba madhabkooda ka wariyaan kamana sugno waxaa la odhan karaa waa qowl thawri iyo ay gooni leeyihiin xanafiy madhabka labaad ninkii go'aansada asagoo musaafire labiyo toban beri inuu meel joogo salaada wuu gaabinaya asagoo niyada aan gaadhin hadday labiyo toban beri la gaadha ama la dhaaftana uu dheerayn oo salaaddii cafan saadigu gaaban miyaan idhi labiyo toban beri ninkii meel ku nagaaday oo go'aansaday inuu ku nagaado salaadii ugu dheerayn hadday la gaadhana isagoo nigaysanna wuu gaabinaya madabka haddaad soo martoo kale wey muddadunbay ku kala duwan yihiin ninkii ku nagaada go'aansada inuu goob joogo labiyo toban beri salaaddii wuu dheerayni hadduusan go'aansan asagoo le berri maanta berri baad bixi berri maanta ku haya ay la gaadhana wuu gaabinayaa inaad ifaanteen baan filaya madhabka ibnu cumar baa laga wariya ibnu cumar afar madhab baa laga wariya madhabkan waa axadu aqwaalihi awsaaci baana ku taageeray madhabka saddexaad toban maalmood ninkii niyeysta inuu asagoo musaafira goob joogo salaada wuu dhammaystiri hadday la gaadhana wuu gaabinaya madhabka waxaa laga wariyaa maxamd cali maxamedn caliy maxamed albaqir jacfar asaadiq aabbihi ah, maxamed bn cali bn xuseyn bn cali bn abi aalib waad garanaysaa iyo wadaadkii faqiiha ee zaydiga la odhan jiray alxasan bn xay ibnu saalix alfaqiih waxaa laga wariyaa ibnu cumar ibnu cabaas walaa yasux canhuma labadaa wadaad buu ka sugan yahay maxamed bn caliy min ali beyti rasul lah sal lay waslam iyo xasan bn cali bn saalix xasan bn xay cafwan ibnu saalix iyagu waa toban shan iyo toban labiyo toban toban baynu maraynaa madhabka afraad shan iyo toban wixii ka badan shan iyo toban wixii ka badan ninka go'aansada inuu goob joogo salaadda uu dhammaystiri shan iyo toban iyo wixii ka yar ninka go'aansadana salaadda uu gaabinaya أكثر من خمسة عشر يوما من أقام في بلدة في موضع أكثر من خمسة عشر يوما أتم wixii ka yar ninkii go'aansadana qasara shan iyo toban maalmood wixii ka badan ninkii go'aansada goob inuu ku nagaado salaadda wuu dhammaystiraya shan iyo wixii ka yarna salaaddii wuu gaabaynaya waa qowlu saciid ibnu jubayr wa cabdillaahi bni cutbata alhudali wallay bnu sacad saddexdaa wadaad baa caanku ah madhabka shanaad ninkii go'aansada afar beri meel inuu joogo salaaddii wuu dhammaystiri ninka aan go'aansanin ee afar beriya ka badan ay la gaadhana wuu gaabsanaya madhabka waa madhabka maalik abu hawr shaaficiyada badankood ay maraan wey waxayna deliishadaan waa aqalu maa qiil bay yidhaahdeen aqalu maa qiil meesha ku jirta madhabka ugu yar weeye asagaasaan ku luudaynaa bay man aqaama aw cazama an yuqiima fii mawdicin arbacata ayaamin atama waman laa qasara oo nismaanay aad tahay madabka lixaad sagaal iyo toban maalmood ninkii go'aansada inuu goob joogo sagaal iyo toban maalmood ninkii go'aansada inuu goob joogo salaadda wuu gaabinaya wixii ka badanna wuu dheeraynaya ninkii musaafira ee ku nagaada sagaal iyo maalmood goob ama nigaystaba inuu sagaal iyo toban maalmood sii joogo sagaaliyo ka wixii ku eg salaadda wuu gaabsanaya kow ilaa sagaaliyo toban salaadda wuu gaabsan karaa wixii ka badanna wuu dheeraynaya waa madhab ibnu xabbaas laga wariyo iyo jamaaca min ahli اlcilmi wuuna rafciyaa ibnu cabbaas weliba isagoo musaafiru meel wuxuu ku nagaa sagaaliyo toban beri kii tobankii maalmoodba salaadda wuu gaabinayay markaasa le ibnu cabbaaso waa sidee waadna iska degan tahay salaaddiina waad gaabsanaysaa wuxuu idhi suubanuhu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaaso waa sida waanaad iska degan tahay waadna salaaddiina waad gaabinaysaa markaasuu wuxuu nabi maxamed hadduu sagaaliyo toban beri goob joogo salaadda wuu gaabin jiray wixii ka badanna wuu dheerayn jiray sidaasuu ibnu cabbaas sheegay dagaalkii ee nabigu u soo baxay fatxu makka madiina ka soo baxay ilaa maka ilaa xurayn iyo hawaasin iyo noqodkiisii ayaa lagu qaayaasaa muddadaas muddadii uu nabigu tabug joogayna intaasa lagu qiyaasaa meeshuu tooganayay marka uu kuu tilmaamayo ibnu cabbaas waa xadiidkaas laba safaruu nabigu safray oo midna toddobiyo toban beri buu ahaa la yidhi midna labaatan buu ahaa iyo ka badan ba la sheegay ayuu isku jaangoynayaa ee xadii mustaqiloo qadiyadda ku saabsan ma jiro sida culammadu ay tilmaameen madhabkaasna waad fahanteen bay leetahay madhabka toddobaad oon isleeyaha waa madhabka ugu xoog badan uguna fiican xagga daliilka maalka la fiiriyo madhabkaasi wuxuu leeyahay gurigaada aad ka baxdo ilaa aad ku soo noqoto musaafir baata salaadda waad gaabinaysa salaatu lmusaafiri calayka bisalaati lmusaafiri xataa tarjic ila ahli ka salaatulmusaafir ogow oo rudha ku dheg ilaa aad ku soo noqoto goobtii aad ka safartay ee gurigaada allaahumma waxay yidhaahdeen inaad ku nagaato beled bilaadda kamida mida ood ahalla ku yeelato hantina ku yeelato degtaba mooyee niyan marka hore ku safra halka inaan balxamar ka soo danaystoon soo laabto labaatan beri iyo bil markaan joogay bay xamartii ii macaanaatayba bilcaan baan meelaha ka raadsaday waabaan iska degay qolyo tolaan iskala darsay laba reer laaba noqday nooroogi waxaan u dhexeeya iyo xamar waxay yidhaahdeen gurigaada aad ka baxdo ilaa aad ku soo noqonayso sannadyaba ha gaadhee maxaa tahay musaafir salaadana waad gaabin allaahumma inaad beled iyo goob kale reer ku yeelato degtaba mooye oo waa la odhan karo ruuxii waa degay ama xaas ku yeelo ama hanti ku yeelo oo ku kaasa madhabkaasi jamac min ahlcilmi baa ku tegey ibnu cabaas xadiidkiisa bay daliishan aynu soo marray kii anasaynu soo marray kii ibnu cumaraynu soo maray ee ahaa nabigu gurigiisa hadduu ka baxo sallaa ragcatayni xataa yarjica ilaa ahlihi muslim baad ku soo marteen xataa yarjica ila almadiina ad ku soo marteen tafaasiishan kale ee afar beri iyo shan iyo toban iyo labaiyo toban iyo toban iyo sagaal iyo toban iyo hawlahan naga daayina anugu wareerinina ninkan guriga hadduu ka baxo musaafir wey hebel hebel hebel awey baa la dhihi carruurta la weydin aabin awey safar buu jiraa awey musaygii safar buu ku maqan yahay bil kadib haddana aad soo noqon odayga awey safarkii buu weli ku maqan yahay lix bilood kadib aad u iman asagoo weli maqan haddii aabba awey maxay leeyihiin aabbo weli safar buu jiraa weli waa u xawilan yahay caruurtii aabbahood iyo islaantiiba mata mise maa inta laleeyahay safar buu ku maqan yahay odaygu waa waa musaafir salaaddiisina wuu gaabsanaya sidaasay wadaaddaha ku dhufteen xadiidkii nabi maxamed bayna ku dhegeen ee saxaabadu ay warisay ee ahaa nabigu madiine uu ka baxo ilaa uu ku soo noqday hee salaadda wuu nabigu make intuu joogay markuu xaajiga ahaa ee tobanka beri ahayd dagaalkii fatxu maka iyo xunayn oo dhowr iyo toban ahaa kii tabuko oo labaatan ahaa howlaha maxaad kaga jawaabaysa nabigu uu gaabinayey haddii uu ka batana waxaa laga yaabaa nabigu inuu dheerayn lahaa qaacida hadda kore soo sheegay baa ku filan laa yajuusu akhdu alaxkaami min alwaaqicaat axkaamta ba bannaana in laga qaato waa qaacida dhacdooyinka sharطin oo shuruud laga dhigo laa yajuusu jaclu اlwaaqicaati shuruudan fi اlaxkaam dhacda meel ka dhacday inaad shardi xukun ooga dhigto lagaaga dhegaysan maayo waa mid ay ku khaldameen shaaficiyadu waxaa la yidhi imise cadad imise ruux bay ku asaxdaa jumcadu ay ku waajibaysa oo ku guntamaysa shaaficiyoy afartan nin bay dhaheen oo muqiimiin oo mustawطiniin oo alaab ka dhacday oo maxaa jiraa la waxay dhaheen jumcadii u horraysay madiina lagu tukaday ama baxrayn lagu tukaday waxay ahaayeen afartan gengeman wahada khaطأ fiqhi weeye laa yajuusu akhdu اlwaaqicaati ka shuruuطin fi اlaxkaam dhacda mar dhacday hee in shardi xugum sharci looga dhiga lama ogolo afartan ilaahin baa ku kulmiyey saxaabada afartan ka dhigaye afartanku ma shardi ba hadday labaatan noqon lahaayeen maalikiya waxay yidhaheen labayo toban maxaa jira qolyo ka dhan waa ka yar tahay markay saxaabadu dareereen nabigu waidaa ra'uu tijaaratan lagu soo dejiyey qisadaasi labayo toban baa ku soo hadhay idan jumcadu labayo toban waa ku asaxaysa nin waxay dhah toddobaatan bal rabaa wakhtaara muusa qawmahu sabciina hawlaha baad naga daysaa yacni tirooyinkaasi laa yajuusu akhdu اlwaaqicaati ka shuruuطin fi اlaxkaam الsharciya shardigu waa in daliil u keeno aayad waa inay xadiis tuso ijmac tuso لكن dhacdo mar dhacday baan waxaan ka dhigayaa shardi fii sixat اlxukmi waa khaa fiqi ah weeye oo usuuli on la ogolay madhabkaasaa u roon madhabkaa dambe yaa u roon muxuu ugu roon yahay xadiid cadda waa ku dheggan yihiin waqaa'icunu shuruud lagama dhiga fi اlaxkaam aalian waxaannu soo maray safarka in loo daayo curfiga maadaama aan lagu xadidin kitaab iyo sunno iyo ijmaac iyo luqa midnaba maxaa safar ah intee ruuxa la odhan karaa musaafir aan xad loo haynin waa in loo daayo dhaqanka muslimiinta muslimiinay ninkii nairobi ka safra ee xamar inuu u danaysta u taga ee lix bilood ku maqnaada intuu maqan maxaa u taqaanaa lix bilood buu xamar ku maqan oo dana ka qunsanhayaa hawla ka dhammaysanayaa xaasna kuma yeelanin hantina kama asaasinoo ma degin maxaad ka waa musaafir bay ku muslimiintu idan maxaan leenahay weli salaadda waad gaabsanaysa ra'yigooda marka jamaaca min asalaf baa loo tiriyaa ibnu cumar baa loo tiriyaa bisanadin saxiix ibnu cabbaas baa loo tiriyaa waxaa loo tiriyaa cabdiraxmaan ibnu samura faatixu afghanistan wa naysaabuur waxaa loo tiriyaa masruuq ibnu cabdiraxmaan alajdac jamaaca min asalaf baa loo tiriyaa anas ibnu siriin anas ibnu maalig cafwan iyo jamaaca macahu baa waxaa waxaa ku qabsaday adarbijanba waxaa ku qabsaday adarbijan saxaaba fare la socda meesha hadda waa dhoweyd turkigu ay u gurmanayeen ee nasaaradu ay rabeen inay junjuunsadaan soo ma garanaysaan saxaabaa furtay anas baa lix bilood fadhiyo ka dagaalamaya anas bin maalik iyo xertiis lixdii bilood ay joogeenba salaadda way gaabinayeen baraf baa xidhay markay dagaalka dhammeeyeen bay dhamaan baxan xale baraf baa fadhiistay barafku imise bilood buu ku kaca intaasoo bilood kadib lug lama qaadi karo maxay go'aansadeen inay lix bilood soogaan lixdii bilood saada way gaabinayeen idan ma waa musaafir ibnu cumar ayaa magaalo shaam ka mida asaguna isagoo qaazi a ah jooga afar bilood ka badan wuu gaabinayay waxaa ka daran masruuq ibn اljdac ayaa xilligii reer banu umaye waxaa laga dhigay waali madiina salsala la yidhaahdo xeebta ku taalla meesha suuriya iska galaan turkiga caamil buu ka kuma guursanin xaaskiisana ma kaxaysanin laba sano uu joogo uu ka ahaa caamil waali ka ah saaduu gaabinaya xul musaafir baan anugu qaadi shurayx iyo ziyaad meesha igu soo qasbay buu i keenay raallina kama ahayn haddaan diidana waxaan ka baqay fidno iyo khuruuj cala almuslimiin iyo balbal inaan abuuro musaafir baan labada sana u jooga salaaduu gaabinay markii la weydiiyey waa sidee la yidhi sheekhaygii baan ka dhaxlay bui abdullah bn mascuud alfaqiih cabdullahina ku soo dar fuqaau saxaaba meeshaas kugu timid cabdiraxmaan ibnu samura afghanistan markuu ka dagaalamaya waagor markuu qabtay sanad buu ku qabtay gudihii niman dhib badan ba weligoodba aminkan oo nimanka gaala samreed ogtihiin reer dub weyne musiibo wey almuhim waagaasna sanad buu ku loodiyey oo ku soo xerogeliyey khilaafa saydina cumaan markuu asaguu soo noqday kii waaligaaba wuxuu yidhi adigu bes soo noqo waayeel baa tahaye qolyo kaleoo ay qaraabayin buu idhay ninka wilaadka ah afghanistan inuu uga faa'ideeyo rabaa reer afghanistan intay ridoobeen yaa wixii meesha jooga muslimiintu ibr ka dhigeen dagaal baa haddana lagu celiyey waa la dhaqaajin cabdiramaan sumra dib loogu celiyey lix bilood bu ku qabtay kulligii waagaa dambe laba sanuu sii joogay labadii sane uu joogay afghanistaan ee waaliga ka ahaa hee muxuu samaynaysa hadda uu gaabinayo haazi baan hayba anugu musaafir ah la yaqaanaa meeshaan murtadiin aan kala gaabiyo dejiyaan u imid hadde laba sanaad joogta aday kuu taalla wuu gaabinaya salaaddii saxaabiga aahaartaasoo dhan waxaa daldalay alimaam ibnu mundir fii awsadii ka ahriya muxalla ibnu xasam laakiin ibnu mundir baa biasaanid ku keenay haddaad u baahataan musanafeen ka muraajaceeya musanafeenka cabdirazaq iyo ibn abi shayba qadiyadan dambe marka ah war hawshaha loo daayay dhaqanka iyo curfiga muslimiinta oo muddadii aan loo xadidin ayaa sax ah wadaadda looma wada soconnaa min xayu daliil baan ka hadlaya haddaad madhabley tihiinna nin walba madhabkiisa wuu yaqaanaa anigu shaafic baan ahay idinkuna xanaabila tihiin xadaana maxamed bn cabdillahi bn umayr qaala xadaana abi xadaana cubaydاllahi bni cumar alcumari can naaficin mawla bni cumar can ibni cumar ana rasul lla sl lay slam kaana yusalli marxaba yani ti taa ku xigtay y taa hadde waa iska caddahay sheekhu su-aashiisa ad fahanteen haddii anoo musaafira aan wadaad muqiima ku xidho oon duhurkii la dhammaystirto markooy salaamo naqsadaan oon duhur ka dhammaysto casarkaygoo laba soo kuma dhufan kara buur wadaadku maad fahanteen haa waad ku dhufan kartaa muranna ma laha iskuma xidhno taa aad ku xidhatay unbaad dhammaystirta kale waad fasax can ibni cumar ana rasul s sm rasuulka ilaahi kaana yusalli wuxuu asuubanu kii tukada subxatahu sunnadiisa subxadu hunaa salaada laga jeeda sunnada laga wadaa sunnada subxatahu sunnadiisuu tukan jiray xayumaa tawajahad meel allala meeshay oola jeedsato naaqatuhu hashiisu bihi birasuul meeshay oola sii jeedsato iyuu suubanuhu salaada sunnada mutlaqa waa inaga soo maray inay bannaan tahay adoo musaafira inaad sunnaysato sunno aan raatiba ahayn sunooyinka mulaqa ahaa ee ilaahay aad ugu dhowaanaysa ee khayrbadsiga ah waad tugan kartaa haddaad gaadiid saaran tahayna ku andacoon maysid gaadiid baan saaranaya gaadiidka dushiisaad ku sunnaysan kartaa xayumaa tawajahad meel alla meeshay tawajahad ula jeesato naaqatuhu nabiga heshiisu bihi asaga meeshay kuula jeesto ama bari aado ama galbeed afkeeda ha usii jeedo ama xaggaa iyo koonfur kula aado iyo bari iyo waqooyi kala qaad ma laha inaad oo tukato oodan ku andacoonin riti baan saaranahay iyo dameer iyo baqal baan saaranahay lama rabo khayrka badso xilli walba waad u baahan tahay وxadaثna waxaa kaloo xadيka noo tabiya abu bakr بn abi shaybة xadana abu khaalid alأxmar sulaym bn xayaan can cubayd الlahi الcumari can naaficin can ibni cumara أna الnabiya salى الlah عalيه waslm kana yusalي nabig wuxuu a kii ku tukada calى raaxilati hashiisa alraaxilaةu cinda اlcarab waa geela geela gaadiidka awey ee weliba dheereeya geeloo dhan ma aha hasha dheerayse marka loo bahdo oradee fardahaba la tartantaraxya la yidhaahda marka wadaadkii ahaa cabdulahi bn numayr ayaa waxaa mutaabacaynaya abu khaalid alaxmar baa mutaabacaynaya kilaahuma can cubaydillaah kaana yusalii calaa raaxilatihi hashiisu ku dultukan jira suubanuu xayu bihi meel alla meesha ula jeedsatay marka afkeedu aadan yahay qasabna ma aha wey markaad idhanayso sunnada sunnada markaad xidhanayso iyo haddaad ku jirtaba inaad qiblada qaabisho shardi maaha way kuu fiican tahay haddaad xidhashada hore qiblada usii jeedsato kadibna hashu meesha u dhaqaasa aad usii dayso way fiican tahay laakiin shardi maaha lama shardiyo adoo halkaa usii jeedaad xidhan kartaa adoo qiblada usii jeedaad xidhan kartaa وxadaثnي cubayd الlahi بn cmر الqawaariri qal xadaثna yaحya بن سacيid القaطاn can cabdالmلك بn abi سulayman بn maysرة الfazari qala xadaثna سacيid بn jubayr saciid ibnu jubayr baa hadda wuxuu mutaabacaynayaa naafic naafic can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kaana rasuulu lah sal lay slam yusalli nabigu waxaa kii tukada wa huwa muqbilun min makkata asagoo maka ka soo jeeda ila madiina usii jeeduu tukan jiray calaa raaxilati hasha dusheeduu ku tukan jiray xayu kaana wajhu wejigiisu meeshu usii jeedaba afkiisi iyo wejigiisu meeshuu aadan yahayba nabigu waa u tukan jiray qaala wuxuuhi ibnu cumar wa fiihi nasalat ay wa fi اtanafuli xayثuma tawajahat bihi الraaxila ayay ku soo degtay qowluhu tacaala fainama tuwalluu faama wajh اllah fainamaa tuwalluu meel alla meeshaad u jeedsataan faama halkaa asagaa wajhullah ay qiblat اllah sunnada naafilada ah sunnada muطlaqada ee aan raatibada ahayn meel alla meeshaad afka u jeedisa ama u socoto ayaad u tukan kartaa wey وxadثnaa waxaa kalo xadيka noo tabi abubakr abubakr abu kurayb cafan maxamed calaa أhbarna ibn اlmubarak cabdالlah wbna abi zaa'ida yaxya wey habeen dhaweyd mar baan carabka waxaa ku dhacay zakariya ibn abi zaa'id haddii sidaa loo iطlaaqoda yaxya ibnu zakariya ibn abi zaa'ida wey waa wiilka awowga aabbaha ma ah وبن أbي زائد oo yaحya بن زكريا ah بن أbي زائد xا وxadثna بن mayr محamed xadثna أbي kulهm jamaacadaasi oo uu ka mid yahay ibn mubaarag iyo ibn abi zaaida iyo wadaadka hadda u dambeeye cabdulahi ibn mayr aha kulluhum can cabdilmalik ibn abi sulaymaan ibn maysrat alfazari aan soo maraynay araawi can sacid bn jubayr bihada lisnaadi sanadkan asaga ayuu noogu tagay naxwahu naxwa xadiii xadiidkee wey waa xadiidkii ya bn saciid xadidki yaxya bn saciid can cabdilmalik baynu soo maray wa fii xadiii numaarag waxaa ku jira wamna abi zaaida ku jira oon ku jirin xadiidka cabdullahi ibn numayr buu sheekhu ka wadaa uma tala bnu cumar wuxuu akhriyey qowlahu tacaala fainama tuwalluu faama wajhu اllah wa qaala fii hada naزlat wuxuuna ibnu cumar yidhi fii hada arrinkan ah in markaad gaadiidka saaran tahay meeshaad doonto aad u sunnaysan kartood u tukan karto ee aayaddu ku soo degtay aayadduna min aayaati sifaati ma aha cinda salaf الsaalix ee waa aayaadta ku saabsan min aayaati اtawajuhi wاlqibla cinda alxaajati bay ku saabsan tahay shuqulkuma laha aayaat الsifaat sifatu wajhi illaahi waxaa lagu sugaa adilo kale oo qur'aana oo sunnaah oo ijmac lmuslimiin ah tan qulkumay laha xadaana yaxya bnu yaxya annaysaburi qaala qara'tu cala malik bni anas can camr bni yaxya almaazini can saciid bni yasaar abulxubaab can ibni cumara saciid bnu yasaar ba hadda wuxuu mutaabacaynayaa wadaadkii horead soo martayna ahaa saciid ibnu jubayr saciidna wuxuu sii mutaabacanayay naafic ayib waad soo martee can ibni cumara qaala ra'aytu rasuula allahi sal ly slam rasuulka ilahi baan arkay yusallii tukanaya calaa ximaarin dameer dushii ku tukanaya isagoo gaadiid ka dhig wa huwa muwajihun xaggana uu nabigu usii jeedo ilaa khaybar khaybar u socdo wahuwa usii jeediyo weye dameerkii ilaa khaybar nabigoo madiine ka baxay oo khaybar usii socdo oo gaadiid ka dhigtay oo dameerka dushiisa ku tukanaya ayaan arkay raaxilaani soo oo neef geela haddana dameer baa la maraya saa darteed bukhaari wuxuu baabaystay kitaabka saxiixa baabu salaati taawuci cala alximaar baabu salaati taawuci cala alximaar xadiid ximaar sheegayna muusan jirin waa fiqiyaadka bukhaari haddii daaba la sheegay ama raaxeelo la sheegay wuxuu ku leeyahy dameerkuna waa la mid macnahaas u jeedaa xadiid ximaar sheegaya muusan keenin sida muslim u keenoo kale ayib wa huwa muwajihun asagoo usii jeeda ilaa khaybar xadiidkaani daara qudniyo niman baa xoogow eedeeyey oo laftiga ximaar bay ku dheggan yihiin waxay dhaheen axaadiista nabiga ka timid ee la wariyo waxay ku timid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu safar yahay gaadidna uu saaran yahay xaggana uu baahda inuu sunnaysto gaadiidkaasu dushiisa yuu ku sunaysan jiray cala daabba way soo aroortay cala raaxilna way soo aroortay calaa naaqati wa baciiri way soo aroortay laakiin waxay dhaheen ximaar wax sheegahaya oon wadaadkan camr ibn yaxya almaazin aan ka hayn ma haynay dheh haddaba fadikru lafdi اlximaari hayru maxfuud bay yidhaahdeen warkaasay wadaaddaha la yimaadeen daara qudni keligii ma aha ninkii u horreeyey warkaas keenay wadaadkii imaam ahli cilal abulxasan cali bn cabdillahi اlmadini sheikh اlbukhaari aclamu الnaasi fi zamani bilcilal buu ahaa asagaa ku cileeyo wuxuu yidhi wadaadka camr axya almaasini ayaa warkaa la tafaruday wax ku raacay ma jiro waxaa la yidhi wax khilaafanima hal wadaad baa khilaafay oo abubakar la yidhahdo iman doona inoo iman doona abubakr bn abdiraxmaan abubakr bn cumar bn abdiraxman riwaayada ka dambaysa uu keeni doonaa halkaa wadaad baa ku khilaafay marka yaa khilaafoo kale noo sheega ariiqan oo ariiqa saciid ibnu yasaar ah ma aha uruqdi kale ariiqa saciid ibnu yasaar abulxubaan laba wadaad baa ka wariyay xadiidka camr almaasini abubakr ibn cumar bn cabdiraxmaan alcadawi ninna ximaar buu sheegay ninna wax ku gaabsaday daab buu yidhi marka horta wadaadkaasaa qodqodo u horeeyey cilmadiini baa hawsha ku eeday maasini camr bn yaxya almaasini ibnu cadiin taasuu ku khaldama wadaadkan kitaabkiisa dacafaha ku keenay markaasuu intaasuu soo guuriyey ibn cadi hawsha waa lagu ed waa khaldan ninkan waa min rijaali saxiixayn wa jaawaza alqanطara rijaal اljamaca ajmacat اlummatu cala imaamati wajalati wa iqatii marka axmed baa la yidhi abubakr asran baa weyd axmedow saaxiibka ilmadiini wuxuu leeyay lafdu اlximaar waa shaad waa hayru maxfuud waxaa la tafruday camr bn yaxya almaazini markaasuu axmed wuxuu yidhi warkiisa ka baxe hada sahlun lafdu اlximaar iyo lafdu daabba in xaafid weyn uu ku khaldamo ama uu xataa yidhaahdo hada sahlun waxba laguma celiyo yidhi wadaadna laguma duro raawen laguma qabsado daara qudni tatabucaalkana wuu ku cileeyey muslim buu ku qabsaday cilalkiisa mar la weydiiyeyna waxaa la yidhi axmedna xambal gafidda uu ku gafay camnu yaxya ku gafay fii lafdi alximaar axmed muxuu wuxuu ugu cilayn waayey oo ilmadiina u weeraray oo u yidhi haadaa sahlun waxba laguma celeeyo raawina laguma daro u yidhi wuxuu yidhi waa runtii haadaa sahlun yaqacu min asaxaaba xataa min asaxaaba ka dhacaa lafdi daabo xadii buu keenay daaqo wuxuu yidhi ma aragtay saxaabigii warinaya nabi maxamed waxaan arkay yowma xajat alwadaac khudbaynaya calaa baklatin saxaabadoo dhanna waxay sheegeen nabi maxamed maalinkan uusan baqal wadanine riti iyo awr iyo uu raaxilo watay alfaadda iyo asmaada qaarkood saxaabada qaarkood baa xataa ku khaldami jiray wax lagu mcil axmed baa saxan buur daaqudi marka muslim markuu daba taagan yahayna aan ugu adkaynayaa xagga marka la weydiiyana muxuu sameeyey warkii axmed buu waafaqay axmed warkiisaa sax ah ibn cabdilbara insaafo wuxuu yidhi baxdiga ay kuu sheegeen daara qudni iyo khayrkii waa baxi lafdi ah walaysa baxan macnawiya calى daabatin iyo calى ximaarin waa maxay waa dikru khaasin iyo dikru caamin alximaaru min الdawaab marka asnaalkaasoo maray ibnu madiini baa u horreeyey raggii hawshaa sheegay waxaa ku xigay wadaadka la yidhaahda nasaai nasaai markaan xadkan marayna fi sunanna waynu soo marray inuu ku dhegay lam yutaabac inuu yidhi calى lafظi اlximaar kubrahna sidaasuu ku yidhi kadibna daara qudni baa ku xigay tatabciisa sawaabkuna waa siduu axmed sheegay waagii dambena uu ku raacay daara qudni ibn cabdilbarna uu sheegay taasi waa qodob waxba laguma celeeyo jawaabta uu ka bixiy ninka la yidhahdo marka nawowi ma saxano jawaabta idin sheegay baa ka fiican marka waxaa soo hadhay lafdulximaarna nabiga xataa waa laga wariya waana ka sugan yahay xadiiu abi musa alashcari buu ku yimid nabigu annahu salla calaa ximaar wuxuu ku yimid xadiiu anas min ariiqi maalik maalik maalik ibn anas abu cabdillaah buu ku yimid can الzuhriyi can anasin inuu nabigu calaa ximaar ku tukaday xadiiu jaabirna waa ku yimid xadiiu jaabir xadiiu anas xadiiu abi muusa alashcari marka warka ah maxfuud ma aha lafظ اlximaar can الrasuul waa khaطأ ee waxaa sax inaad tidhahdo maxfuud ma aha fi xadiiثi ibni cumar haddaanan kuu daynaba laakiin sawaabku hada sahlun laa yucalu bihi xadiiu walaa yuqdaxu bihi raawin raawina laguma duro lannahu yaqacu min asaxaabati wa min hayrihim xifdiga ruuxana ma dhaawaco haddaba marka sidaasaynu kaga tagna culaysmalamdaayada xadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu clى maliki can abi bakr bni cumar bni cabdiraxmaan bni cabdilahi bni cumar bn khaaab alcadawi can saciid bni yasaar anahu qaala wuxuu yihi kuntu asiiru maca ibni cumar waxaan la socday ibni cumar biariiqi makata maka jidkeedaan ibnu cumar kula lugaynaya ammaan safar kula ahaa qaala saciid muyasaar wuxuu yidhi falammaa khashiitu markaan ka baqay asubxa salaaddii subax inay dilaacdo habeennimo weeye nasaltu waan degay fa awtartu witirkaygii baan tukaday dhulka ku tukaday waa wadaadaan fahamsanayn sunnada ah asalaatu cala rawaaxil ayb faawtartu dhulkaan ku witriyo witirka uma adragtu waan ka daba tegay ibnu cumar ila wuu sii socdaaye faqaala libni cumar wuxuu igu yidhi ayna kuntu war xaggeed ka baxday saan uwada socnon baan ku waayey habeennimo weeye xaggeed aadda saxaab wuxuu sida laga yaaba amuu xaajo u leexday iska dah faqultu low waxaan ku idhi khashiitu lfajra salaaddii subax baan ka baqa inay dillaacdo fanazaltu waa degay fa awtartu witrna waa soo tukaday faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi alaysa laka fii rasuulillaahi iswatun aw uswatun nebi maxamed dayasho ma kugu jirtaa oo nabiga ma ku dayanaysaa buui alaysa laka makuu ahaaday yani waaba kuu yahay weeye fii rasuulilah nabi maxamed dhaqankiisi iyo manhajkiisi iyo sunnadiisi iswatun dayasho faqultu bala wallah waa runtii haa la magane nabi maxamed maku dayanaysa miya muslim weydiiyaa muslim yaa nabi maxamed maku dayan haa waa ku dayanhayaa qaala ina rasuul اllahi sal slam kaana yuutiru cala اlbaciir kaana yuutiru wuxuu witirkiisa ku tukan jiray cala albaciiri neefka geela dushiisa gaadiidka u ah amr bn yaxyana can saciid wuxuu ka wariyey cala alximaar abu bakar ibn cabdicumarna wuxuu ka wariyey can saciid cala albaciir marka waa meeshay ibnu madiini iyo nasaa-i daara qudni iyo iska hawshana waa soo maray culays ma marka la diidi maxa ohanka waa tanawuc nabigu waa dabeer inuu gaadiidsada way sugan tahay baqal buu gaadiidsaday geel buu gaadiidsaday intuba nabigu waa isticmaali jiray marka in waaqaca mucayana uu ninka hore wariyey ayaa dhici karta وxadثna yaحya بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار المدني عن ابن عمر أنه قال كان رsuل الله صلى اه عليه وسلم يصلي على راaحلته hashiisa dusheedu ku tukan jira suubanuu xayثuma تwajaهat bihi meel allaala meesha ula jeedsatay afka la aadisaba qaala cabdullah dina wuxuu ihi kaana ibnu cumara yafcalu dalik ibnu cumarna sidaasuu yeeli jiro isaguna hasha dusheedu ku sunaysan jiray وxadaثnii ciisa bn xamaad almisriyu qaal ahbarana leyt bnu sacd xadaثanii ibn اlhaad awowgii baa loo tirinaya lakiin magaciisu yaziid ibn cabdlah ibni usamat bn اlhaad baa la ydhahdaa yaziid ibn cabdlaah bni usamat bn اlhaad can cabdlah bn dinar alcadawi can cabdlah bni cumara anahu qaal kaana rasul lah sal slam yutiru calaa raaxilatihi nabigu salaadda witrku ku tukan jiray hasha dusheeda waa inaga soo sheegnay salaadaha sunnada ah ee rawaatibta ah salaada ragcatayga fajarka iyo witrku nabiga kama tegi jira laa fii xadarin walaa fii safarin laa fii khawfin walaa amnin kama tegi jira marka waa in aad loogu daalo witrka aan laga tegin iyo ragcataynka fajarka cudur daal kastood qabtaba waa in lagu luuda labada ayagu وxadثnي xrmلة بن يحيى تجيب المصري قال أخبرنا بن وهب عبد الله أخبرني يونس بن زيد الأيلي عن بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أبي عبد الله بن عمر قال وxuu hi عبد اللahi كاna رasuuل الله rasuulka ilah wuxuu يusabixu kii ku sunaysta yusabixu kii ku sunaysta calى الraaxilati hasha gaadiidka dushiisa ibala ayi wajhin tawajaha ibala ayi wajhin ay jihata ayi wajhin bay ka dhigantaha qibala ay jihata ayi wajhin jiha allale jihaadii tawajaha nabigu u jeedsadaba waa u tukan jiray wey wayuutiru calayha dusheedana waa ku wutirin ka dhigan tahay nabigu salaada dheer ee qiraa'ada leh hasha dusheedu ku tukan jiray witirka markuu soo gaara miyuu degi jiray waad dhihi kartaa soo uu taabicigu sameeyo oo maya ma degi jirin wey dusheedu witir tukan jiray hayr hase yeeshee annahu laa yusallii kuma tukan jirin suubanu calayha cala araaxilati almaktuubati salaadaha faradka salaada faradkaa nabigu hal dusheed kuma tukan jirin waa degi jiray dhulku ku tukan jiray gaadi dushii waxa lagu tukado waxaa weeye fi safari waa sunooyinka sunnooyinka fi safari waynu gaari doonaa hadda hadda innagu mararka qaarkood gawaari bay salaada kugu qaban oo diyaarad bay kugu qaban oo dooniya markab bay kugu qaban bahal baa ku dafi ama gaadiidkaaba kaa tegi maxaa la samayn doonaa waynu ka hadlaynaa insha allah وxadثna cmr بن سwاd الqرشي وxrmلة بن يحيى قال أخبرني وهب عبد الله أخبرني يونس camni shaabe yunus in la yidhahdo nuunka la godo iyo in la kasriyaba waa labada waa luqataani صaxiixataani labadana waa la akhriyaa ayib luqad badan baa ku jira innagu haddaan soomaalina yunis baan dhanaa oo nuunka waan kasrinaa wadaadda waxay u qaateen hadda wadaad baa wuxuu yidhi sheekhu markaad yuunus sheegayso sida soomaalida ad yuunus dhahdaa sida saxdana waa in yuunus la yidhahdo nuunka la godo yuunus la yidhaahdo waxaa dhi wadaadow hee labaduba way jirtaa soomaaliduna carab weeye hawshaa muran baad ka qabtaan miya tayib carab baa tiin laakiin waad ku haysataan ninkiina carabnimada ugu soo horreeyey baa dagaal ka taagan yahay أخبرني يونس بن زيد الليل عن شاب الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي وصحابي صغيرة cabdulahi bni caamir waa min siqaar الصaxaaba أna abaahu aabbihi waa صaxaabi jaliil oo kabiira min alqudaama الsaabiqiin اlأwaliin أna abaahu aabbihi oo caamir bn rabiicata alcanzi waa min bani cunaysa waa canaziin qabiil cansu ka dhashay mag iyo mawlaxa la wadaagi jiray reer bani cadiy cumar bay markaa sidaa qaraaba ku yihiin xagga xulafanimada ana abahu caamir bn rabiicata alcadawi abu cabdilaahi اlmadani baa la yidhahdaa madiinu aad u wa min asaabiqiin alawaliin wa min ahli badrin wa baycati ridwaan bader laga bilaabo ilaa uu nabigu ka xijaabanaya dagaal uu ka hadhay jiro waa min ahli hijratayni hijrat alxabash alula waaniya rag ku jira wey wamaca dalika uu axaadiid yar saabiqiyada saxaabadu ma keenta inay riwaayo bataan rag baana ayagoo axaadiis badan xifdsan ka gaabsan jiray amaad nabiga wax uusan dhihin u tiirisaa saa darteed way ka gaabsan jireen waxay nabiga ka wariyeen camal ahaan ama fatwa'aan bay u sheegan jireen nebi maxamed baa ayagoon dhahayn cabdullahi baa ka mid mascuud baa ka mid ahaa saa darteed fataawe cabdullahi mascuuda mawquufada ah. boqolkiiba konton waa axaadiis marfuucaada lann wuxuu diidi jiray inuu nabigaa yidhi bacdamaa uu ogaaday man kadaba calay xadiidka bacdamaa uu ogaaday saxaabadu aad bay ilaalin jireen marka wuxuu nabiga ka wariyay axaadiis la wariye la ogyahay waa labaatan laba xadiis wadaadka abu cabdilaahi almadani caamir ibni rabiicata alcadawi xilfan alcanazi nasaban labaatan laba xadiis buu wariyaa bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen laba xadiis laba xadiis bay isku waafaqeen xadiis waa xadiidka aan caawa oo bukhaarina waa wariyaa midka kalena wuxuu inoogu iman doonaa kitaabu ljanais buu inoogu iman doonaa insha allahu tacala idaa ra'aytum ljanasata faquumuu xataa tukhallifakum xadiidka aawa gaari doonaa soddon iyo saddexdii jirduu geeriyooday ama soddon iyo labadii baa la sheegaa cabdullahi ibnu eh, mascuud bay isku geeri ahaayeen anna abaahu aabbihi ahbara wuxuu u sheegay waa saxaabigii ishu kaga dhici jirtay sahl ibn xunayf waad garanaysaan sahl ibn xunayf oo qabiysanayo aad quruxsan ninkiintuu fiiriyo war quruxsana kadibna uu qalali jiray wadaadku nabigu ku tufi jiray wadaadkii ilaysta wey caaminu rabiica soomaalidu ilaysiga iyo ishi ka dhacday ceeb bay u yaqaaneen ceeb maaha wax adu ka warqabta maaha ishu markay kaa dhacaysa ruux ku dhacayso war ooma hayso dadoo gaariska joogal wey wadaad nairobi jooga ka qayliday war gormaan arkay gormaan ka qayliyo balaayaa qaylidan baa lagu hayaa marka war ooma haysa adugu waxayna ku xidhan tahay ruuxa damaacigiisa dadka habka nugul ee waxay jeclaadaan aan iska xajin karin iskala reebi karin bay ishu inta badan ka fakataa ruuxa keliga adag ishiisu inta badan ma dhacdo habnuweylkani adaga ma kala taqaanaa haddaanu af somaaliyadan bari maayo ee ka socda ahbara wuxuu u sheegay annahu ra'aa rasulla rasuulka ilaahay buu arkay yusallii asagoo tukanaya asubxata salaada sunnadee bileyli habeenimo fi safari socdaal gudihii calaa dahri raaxilatihi hashiisa dusheeda nabigu uu ku tukanaya xayثu tawajahat meel alla meeshay u jeedsato xadiidki ibni cumar buu lamid yahay shaahidaan buu u keenay xadiidki ibni cumar buu dawruq badan sheekhu ka keenay oon caawo dhan soo wadnay shaahid min xadiidi caami bni rabiicata alcadawi ayuu keenay reer bani cadiya marka caawa ina haysta ama nasab aynagu haysteen ama xulifaa noqdeen ayagaa is wata إلا عامر يا عبد الله بن عمر واسكو قيس طيب حق حلفك وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا عفان مسلم الصفار الباهلي حدثنا همام بن يحيى qaala talaqayna anas bnu siriin waa mxamed siriin walaalkii wey qaala wuxuu uhi talaqaynaa anas ibnu maalik anas ibnu maalik baan ka hor tagnoon ka hor baxyaynay xiina wakhtigii qadima uu ka soo galay min ashaam meeshaa min in la geliyaa fiican nusada qaarkoodna way dhigaan riwaayaadka qaarkoodna way sugayaan waana sida saxda ah ayb sayidina marka basri ayagu ka baxaayaan anas bnu basri joogeen marka intuu madiine u sii socday buu rabay inuu sii maro dhulkan ciraaqii sii maro basro marka basri ka baxeen waxay kaga hortageen dhaxda talaqayna anas bin maalik ka hortagnay xiina wakhtigii qadima uu ka soo noqday uu ka soo galay min ashaam shaam qadima iyo shaam dhexdoodaad min gelinaysaan intaasaan u jeedaa haddaad doontana waxay noqonaysaa xiina qadima shaama isdiidi mayso oo anas baan ka hor tagnay goorma xiina qadima sham tagay ee uu soo noqday baan ka hor tagnay fatalaqaynaahu waxaan kula kulannay oon ku beegannay bicayni tamri meeshii la odhan jiray caynutamri meel cano la yaqaano wey waagi dambe noqotay laakiin waag meel miyi ah oy niman gaalo ah bay ahayd khilaafadii sayidina abubakar dhammaadkeedii yaa khaalid bin baa loo diray meesha saxaabo badan ba ku shahiiday wuuna qabsaday gaalana wuu kala gaabshay sabyigii u horreeyey ee la soo qaadayo addoommo la soo qaado sayidina abubakar loo keena xilliga ugu horreeye wey markuu khaalid soo afjaray murtadiintii reer bani xaniif oo yamaama soo dhammeey abubakar bau dira dhambaal soo noqon waxaa la yidhi bidix ciraaq waa inaad bilowdo caynu tamri waxay ku taallaa meel ambaar magaalada ambaar hadda la yidhaahdo bay u dhowdahay xadka galbeed ee shaam iyo u dhaxeeya ciraaq bay ku taalla caynu tamr caynu tamr waxaa loogu bixiyey meel timir badan bay ahayd meel timir badan oo timirtu ay geedku intuu saa u baxo haddana u balaaya dhali bay iyadoo timir badan il timireed bay ahaydba caynu tamr sidaasa loogu bixiyey ayib jamaca min asaxaaba ku shihiida amminkan qabrigooda ku yaalla sayidina khaalid baa furay fii khilaafati abibakar ayuu furay wa bilmunaasaba anas aabbihii oo siriin ah anaska hadda xadiikan anas ibnu siriin ma aragtaa odaygan siriina haniimadii iyo dadkii addoommihii laga soo qabta caynu tamr aabbihi ku jira duqa siriin ah laga soo laga keeno sayidkiisii markuu kula kulmahayaa meeshii aabbihii uu gacan ku soo galay gacanta ku soo dhigay tahin fatalaqaynahu bicayni tamr fara'aytu waan arkay yusalii asagoo tuka anas min sirin baa inoo sheegay hadde asagoo tukanaya calaa ximaarin anas baabaa dameer dushii ku tukanaya wawajhu afkiisuna wuu aadan yahay daaka aljaaniba dhinaca asaga ah dhinaca bidix qibladii markay sidaa tahay yuu bidix u tukanayaaba wa awmaa hamaamu hamaam wuxuu miidaaray awmaa ashaara miidaaray can qibada markay saa u quman tahay bidixdaasuu u tukanaya anas dameerka dushiisa faqultu la waxaan ku idhi ra'aytuka tusallii likhayri اlqibla markaan hadda kugu soo soconnay adoo dameerku ku tukanayo xaggaa bidix u tukanayaan ku arkay waa sidee qaala wuxuu idhi anas bn maalik lowlaa anii ra'aytu rasuul اllah sal slam yafcalhu lam afcalhu war isku wey ariiq baan ku hayaa wey haddaanan arki lahayn rasuulka ilaah u tukanaya meeshuu doono iyo meeshuu gaadiidku usii jeedo u tukanaya aniguna maanan sameeyeen anaga soo maray min xadiii anas min ariiq yaxmed saciid alansaari can anas waxaynu soo marray bisunan nasaai ku soo maray annahu ra'a الnabiy yusalli calى ximaarin daraquni iyo nasaai inay rajaxeen mawquufiya xaafin xajarna uu ku khilaafay yidhi maya waa marfuuc xasana dhibba ma laha xadiidtaanu soo marray ee saddexda ah waa xadiidu cabdillahi bni cumar oo lilictimaadi walixtiyaaji imaamku u keenay oo asalka baabka ah iyo xadiidkii caamir bn rabiicata alcadawi alcanasi oo shaahid ah iyo xadiiu anas oo shaahida saddexdaa xadii baynu caawa uu ku saabsanaa baabka dhannaa ku saabsanaa riwaayaadkii laakiin ibnu cumar xadiidkiisa aad u badnaa masaa'il baa ku jira marka axaadii ku jiro masaa'ilka koobaad waa iska caddaay waa maxay waa jawaasu tanafuli fi الsafar muطlaqan ila masale khilaafiyay ahayd in ay bannaan tahay haddaad musaafir tahay sunnada muطlaqada inaad tukan karto sunaysan karto waxaa kaloo ku jira jawaaز التنفل والتطوع على الرواحل والدواب مستقبل القبلة أو غير مستقبلها inaad gaadidka dushiisa ku sunaysan karto qiblada usii jeed ama ha usii jeedin oysa hawshaasa dhib lahayna way ku jirtaa haddaba sunnadaani khaaska ee nabiga ka sugan calayhi الsalaaة wasalaam ee ku saabsan ruuxa muslimkaa ee musaafirka gaadiidka dushiisa ku sunnaysan karaa meeshuu doonana wuu usii jeedsan karaa aayaddu quraankaas aankaasay maxaad ka leedihiin wamin xayu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam baynu isku ogay waa nas caam ah wamin xayu kharajta meel alla meeshaad baxday mar allood safartay maxaa lagu allow walli shar almasjid اxaraam wejigaada u sii jeedi goobta goobtuu kaa jiro baytulahi xaraam kaa jiro qiblada u tuko inaad fahanteen sunna khaasa can rasuulilahi haabita mutawaatira iyo nas qur'aani ah waxaa la yidhahdaa midaanoo kale waa caamun uriida bihi اlkhusuus ama waxaad dhihi kartaa waa caamun makhsuus waanzalna ilayka dikra litubayino weeye marka ilaahay leeyay fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam waxaan leeay waa fi salawaati almaktuuba alfaraa'idi wey amaa sunnooyinka waxaa loo tukan karaa ilaa hayri اlmasjid اlxaraam baa loo tukan karaa inaad tara waa caamun makhsuusun oo sunnadaa khasisaysa wa takhsiisu اlkitaabi bisunnatina waa masla ijmaaciya cinda ahli اlcilm way bannaan tahay kitaabka qur-aanka cumuumkiisa in lagu dabro oo lagu khasiso oo lagu caddeeyo oo lagu fasiro sunnada nebi maxamed aleh isalaat wasalaam inata waa min baabi takhsiisi alkitaab kitaabka cumuumkiisa la khasisay maxaa lagu khasisay bisunna way kuu bannaan tahay waxaa kaloo kuu bannaan siduu ab cabdillahi almarwasi u maray fii kitaabi assunna wuxuu ihi maye waa caamun uriida bilkhusuus maxaa u dhaxeeya caamun uriida bilkhusuus iyo caamu makhsuus caawa idin bari ma waxaa ku soo baranaysaan usuul fiqiga waxaa la sayati wadaadkay u daran tahay sabaqana ardaygay u daran tahay kala fahanteen kamaa sayati wadaadka laga rabaa waxaa iman doona kitaabka inuu ka warqabo uu ka soo oo uu soo gudbiyo kitaabka xogtiisa oo min daftar ilaa daftar min adibaaja ila alkhaatima uu ka warqabo kamaa sabaqana xidhowga u daran tahay sidii soo hormartay ardaygaa laga rabaa kitaabka hadd inta laisku laabo xafiiska cabdinu lagu tuuro haddana un dhiilka lagu tago kamaa sabaqa miyay soconaysa ma soconaysa waxaa shirkaa la soo muraajaxoy idan ra'yiga ila fiican in la yidhahdo wey waa caamun uriida bilkhusuus ra'yigaaba cabdillahi marwasi aad buu u fiican yahay marka horeba looma jeedo wey faqi udhexeeya waxba yaanan ku dhibinin caamu makhsuus waxaa laga wadaa laf mutakalimku markuu hadlahayay ee lafdigan caamka la imanayay ma danaynayni wixii soo hoosgelaya lafdiga asaga ah ama sunnaha ha soo hoosgasho ama fardaha soo lafdi caamah oo loo jeeday cumuumkiisu ah kadib ayaa laga saaray caamkaa waxyaabihii gudaga qaybo ka mida ah laga saaray limaslaxatin sharciya walixaajatin walicudn waa caamun makhsuus caamun uriida bilkhusuusna waa maxay marka horeed hadlaysaba oomaadan jeedinba in sunna ay soo gasho wey waa adoo yidhahdo niyo dadkan way dhibhayaa dadkan way dhib waxaad ka waddaa laba xidhoo nafta kuu keentay oomaba jeedidba dadkao dhan ba ooma jeedid aladiina qaala lahum الnaasu ma dadoo dhan baa loo jeedaa in الnaasa qad jamacuu lakum waa dad khaasa caamun uriida bilhus waxaa way adoo lafdi guda ballaaran iطlaaqa una jeeda macno kooban macno kooban <laughs> xilli kale hawshaa ka hadli doonaa masalada saddexaad ee waxay ku ijmaaceen culummadu safarka dheer in salaadda aad ku tukan karto sunnada gaadidka dushiisa waxay isku khilaafeen safarka qasiirka ee gaaban jumhuur ahlicilmi waxay qabaan safarka ama ha dheeraado ama ha gaabnaado salaad ha lagu gaabsho ama yaan lagu gaabinin marba haddaad gaadiid saaran tahay gaadiidka dushiisaad ku sunaysan karta fiqiga ay jumhuurtu sidaa u dhigeen ayagu laf dhungusha ku noqonaya jumhuurtu horaan yidhi safarka qasiirka salaad laguma gaabin karo haddana ku safarka qasiirka ah in salaad lagu gaabinaynin hasha dusheeda waa lagu tukan karaa sunnadii waxaan leeay isku aadiya hawsha safar qasiira safar baa ruqsooyinkan iska leh nabigu hadduu nagi yahay hal dusheed kuma tukan jirin soo maa nabigu hadduu nagi yahay uusan musaafir ahayn ma kaana yusalli salaata naafila cala arawaaxil markuu safro unbuu jaadidka dusha ku sunnaysan jiray haddana waxaad tidhahdeen aya safarin wax walboo safar la yidhaahdo ayaa salaada lagu tukan karaa hasha dusheeda safarka ama ha dheero oo salaad ha la gaabsho ama ha gaabnaado salaad la gaabinin dareemaysaan jumhuur eh, gadaalxoorkan ku gadaalxooray waxaan ka wado warkii hore ahaa marka wixii safar la yidhahdo salaadda waa la gaabin gaadiidkana waa lagu dul sunnaysan ayaa sax ah tanaaqudku ma aha ay eh, xun ma ah laakinahu yadul calى fasaad اmadhab madhabkii fasaadkiisu ku tusaa sheekhuislaamtm eh, wuxuu yidhaahdaa waxaan nebi maxamed ka ahayn iyo nabi macsuuma aan ka ahayn oon tanaaqudayn ma jiro kul ma hayr اlmacsuumiin falaa budda an yatanaaqadu waxaa weeye waa xugum ilaahay uu basharka ku xukumay ilى اlmacsuumiin walow kana min cindi hayr اllaahi aayadda tusaysa walow kaana min cindi hayr illaahi aayaddaa ku tusaysa wax walboon ahayn iyo axad waxyi u adeegahayo macsuuma aan ka ahayn hadalkiisu waa iska hor imanaya is iloobayaa bashar baad tahay masale waa ka hadashaad iloobi daliil baan kuuso xaadiraynin marna indhaha kuu kala furan hawlo badan baa jira waad ka ilduunfi surmasagtayn baa jirta markuu jumhuurtu markay qolihii ku dhegganaa safar ay la doodahayeen waxaa ka ilduuftay inay dhihi doonaan ay safar salaada dusheeda hasha dusheeda waa lagu talin karaa maslada marka aad bay u cadda waxaa kaloo ku ijmaaceen in salaadaha faradka laba ijmaac wey salaadaha faradka ijmac hore waa idin soo sheegay safarka dawiilkaa waa ijmac baa ka jira qasiirkana khilaaf baa ka jira jumhuurtuna waa cala aljawaas waxay ku ijmaaceen salaada faradka inaan gaari dushiisa lagu tukan karin ilaa lidaruuratin wa cudrin waxaa ii soo hadhay marka saddex masalo sunnada sunanka waxaad ku marteen xilli roob jiray oo dhulku dhiiqa ahaa oo meel la istaaga la waayey in salaad farada lagu tukada gaadiidka dushiisa oo jamaacaddii saxaabadu ayagoo gaadiidkooda saarna ay dhaheen istaw walaa takhtalifuu gaadiidka la isdabageliyey imaamka hoshiisa horay loo bixiyey saa lagu tukaday dhiidhi dhulka meel cagta la dhiga ma lah sunan abdaud bayna ku soo marray khilaaf xadiidka qolyana fartay geliyeen laakiin jamaaca min asalaf baa ku tagay axmed ka mid ah, isaab marwaya ka mid yahay marka cinda aطiini wاlwaxal in gaadidka dusha lagu tukado jamac min aslaf baa ku tagay salaaddii faradka ahayd doonta iyo maraakiibta ayadoo in farad iyo sunno lagu tukan kara waa maslatu doon baad saaran marka baad saaran tahay duurkii baa ku qabta casarkii ceshihii maqhribkii ma ilaa aad tagta meeshii baad un salaad ku maya salaadda waa lagu tukanayaa dhoobada iyo doonta waan isla fahanay maxaa kuu yimid cinda alkhawf haddii cabsi ay jirto fain khiftum fa rijaalan oo rukbaan ilahay baaba yidhi haddii cabsi jirto dagaal loo soco salaadda say kuu qabataa loo tuka adoo ordahaya oo lisahaya aad yaa tukanaysa adoo baabuurka fiijin baa tukan adoo lagu caydhsan baa tukan adoo wax bacsanayaa tukan waa meesha idin soomaaliya salaadsay kuu qabato ayaa loo tukadaa salaadsay kuu qabato fuqaha usuuliyeena wey maxay ku salaysanta mala asal fiqi ay ku salaysantahay asal maqsad min min min usuul shariica alcadiim ay ku salaysan tahay axkaamta diinteennu waa laba qaybood ujeeddooyin iyo u adeege ujeeddo maqsad iyo wasiilo salaadda arkaanteedaa u culus shuruuddeedaa ku xiga waajibaadkeedaa ku xiga sunankeedaa afreeya afartaa shay markay ciidhyan iyo uu darro timaado kuwa kuu u fudud yahay baa lagu bilaabaya ka tegitaanka arkaantaa la ilaalin inta la ilaalin karo oo sujuuddiiyo rukuucda ka mid yihiin iyo qiyaamku baa la ilaalinaya shuruud in laga tagaa laga yaaba marka la awoodi waayo shuruuddi maxaa ka mid ah dahaaradii maxaa ka mid ahaa istiqbaalu lqibla u fiirsada hadda shuruudda durbo waa laga tegaya maxaa yeele waxaa ka muhiimsan arkaanta kullu sharin tacadara taxsiiluhu hmm, lam yuctabar sumayna soo marin idaa tawaqafat bacdu اlmasaalixi calaa sharin tacadara taxsiiluhu lam yuctabar baynu soo marnay shardi shuruudda ka mida ah, la awoodi waayo isagaa la iska dayn maqsadkii baa lala imanaya wasaa'ilka baa marka laga tegi haddii wasaair nugu filaama shuruuddaa laga tegi hadday nugu filaan waajibaadkaa laga tegi maxaa la soo reebi arkaanti keliya masale muhiimay fuqahadu isku khilaafimad in tilmaamay saad u fahantaa abu xaniife iyo maalik iyo shaafici iyo axmed baa isku khilaafay jamaaco ayaa waxaa qabtay salaaddii hal maraana ma haystaan mamooryaan baa diiratay ma aqaan madaawiil baa kala tagtay maxay samaynayaan qole waxay dhaheen a'immada afarta ka mida way kala tegahayaanoo nin walba meel gooniu ku soo tukan yaan cawlihiisa la arkin ila anuu salaadda ku jira haddaan maanta hore isha kugu fiiriyo ama aan saa kugu fiiriyo xataa haddaan dhaas ku qabto markaan dhafartayda aad fiiris waxaadi baan arkahayaa anna waxaygii baad arkaysaa meeshii dhib baa ka jira madaahibta qaybo ka mid waxay yidhaahdeen war nimankaa jamaaca lagama rabee nin walba meeshuu doon ha ku tukado qole waxay dhaheen maye way isku xidhan hayaan safkana way simahayaan laakiin way fadhiisanayaan fadhi bay ku tukanayaan marka intaan fadhi ku aandhi dhiibsado waxba laga arki maayo moogtaa wadaadka muxuu ilaalinhayaa waajibkii jamaacada raba inuu ilaaliyo waajibkii jamaacadu raba inuu ilaaliyo xaggana u jamciyo cawridoon la arag waxaa lay waayahaye qole waxay dhaheen maya oo muxuu tuuray ninka fadhiga yidhi qiyaamkii buu tuuray rugni adag wey laakiin wuxuu oga tegay hawl weyn buu leeyahay asagu maxaa yeele qiyaamku marar baa laga tagaa iimaan lala yimaada salaatul khawf baa laga tagaa oo hawlo badan baa lagaga tagaa iyaamka meelo badan u dhaca nin wuxuu hi waa inay istaag ku tukadaan jamacadana ay simaan laakiin sujuud iyo rukuucda wax badan baa muuqanhaye way ishaarahayaan bas way midaarayaan si fiican u foorarsan mahayaan wejigana dhulka dhigi maayaan sida loogu dagala soo maara nin yidhahda jamaca maba jirte kala carara nin yidhahda fadhi ku tukada oo safka inoo hagaajiya iyo nin yidhaahda istaag la midaarayo sujuudi rukuucdi yani say u kala badan yihiin yani nin walba meesha ha istaaga hasku xidha salafku maysa dhehin fiirsaada dadka dhibkaa u haysto isku dhaga ama nin walba ha aado gurigiisa aaday yidhaahdeen iyo meeshuu istaagi karo laakiin keep distance dhibkaasoo jira ma aysan sheegin salafku inaad fahanteen baran baa laynay hawsha ayada almuhim salaad say kuu qabataa loo tukadaa weeye yaan laga tegin uun markay cudurdaar u yimaado waa in masaalixda la ictibaariyo wey istiqbaalu qibla markaad iblada markaad salaada sunnada ee gaadiidka dushiisa aad xidhanayso shardi maaha inaad qiblada qaabisho laakiin waa mustaxab waana qowljumhuur waana dhaqankii salafka badankood nabiguna way ka sugan tahay laakiin cinda ahli cilm waa mustaxab laysa bisharin taana waad fahanteen bay ilatahay alimaam abari asagu axaadiidan aan soo qaadanna uu ka fahmay macna kaa ka gudba isagu wuxuu yidhi war hawshan in gaadidka dusheed lagu tukada ah xugum uu safarku ma ahee waa xugumay salaadu leedahay sunnada ah oo maxaa wuxuu yidhi waxaa banaan adoo gaadiid saaran inaad gaadiidka dusheed ku tukato adoo lugayn hayana inaad ku tukato ayaa bannaan buuhi waxaa bannaan adoo musaafira iyo musaafir ahay wuxuu adoo socdaad tukan kartaaba adoo lugaynaya oon gaadiid saarayn babad xidhan buu waad wadi waad ishaari rukuucda sud waad sii socon waad talaabo naqsan biyaha cabbi waad bilaabi hawlii tallamaha buuri sunnadaa iska raakibka gooni ku ah ma aha safar gooni ku ahna ma aha waa xaadir iyo musaafir raakib iyo maashi intaba way tukanayaan halkaas isagu maray wadaad abu saciid alastakri la yidhahdo min asxaabi alwujuuh shaaficiyada ah xilli uu masar joogay oo xisbada hay-atlamr macruuf amiir u ahaa waxaa la sheegaa asagoo wareegahaya oo waddooyinka khawanada iyo mujrimiinta iyo qutaaca turuq ilaalinaya isagoo socda oo lugaynaya seebtiiiyo e hawshiisa wata inuu sunnaysan jiray waxayna aqraan yihiin ibnu jariir atabari ragguu ka keenayba inuu yaha laga ibnu jariir oo ka keena ama asagaaba laga keenay inaasa ayaan kaga tagayna caawa cashirka wallah subxana wa tacala